alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiru suurati albaqara marka waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala laqbadii labaad laba boqol soddon iyo sagaal allah waxau yidhi fain khiftum farijaalan aw rukbaana fain khiftum haddii aad baqataan yacni baqasho aada u daran salaatulkhawfkii ayay ka warramaysaa aayaddu waana innagii soo sheegnay salaatulkhawfku inay u qaybsanto maruu khawfka ama cabsidu ay sahlan tahay oo salaaddii sidii loo tukan jiray loo tukan karaayo xagga jamca iyo yacni markaa sujuudda iyo ashyaadaas oo iyadana kayfiyaad kala duwani soo arooreen taa aayadda suuratu nisaa bay ku soo aroortay waida kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum taa'ifatu minhum macaka waliya'khuduu aslixatahum alaaya marna cabsidu aad bay u daran tahoo cadowgii baa la ysdhex galo la ys eryanayaa oo waxaa lagu jiraa in markaa la ysbaacsanayo farri iyo karri markaa cadowga la ysdhex galay cabsidu way daran lama sujuudi karaayo qiblada in la qaabilana iyada lafteedu yacni ma suuroobayso wakhtiyada qaarkood marka fa in kaana alkhawfu ashadda min dalik hadday cabsidu sidaa ka daran tahay waxaad tukataan idinkoo lugaynaayo caga ku soconaaya iyo idinkoo rakuuba saaran mid walba tukada mustaqbil alqiblati wa hayri mustaqbiliiha ta axaadiista saas ay ku soo aroortay ee saa loogu sheegay bay aayadduna tilmaamaysaa fa in khiftum haddii aad baqataan min caduwin col aa ka baqataan baqasho daran aw saylin ama daad aa ka baqataan daad baad ka baqanaysaan inuu idin qaado waad ka cararaysaa salaaddiina waxaad ka baqatay in wakhtigu kaa baxo aw sabucin ama bahal baad ka cararaysaa fa rijaalan ay fasalluu rijaalan waxaad tukataan xaala caga ku soconaysaan waa jamcu raajil raajilna ninka lugaha ku soconayaa la yidhahdaa rijaalna waa jamceedii ay mushaatan salluu xaala caga ku soconaysaan oo lugihiina ku lugaynaysaan tukada waxaaba dhici karta in la ordaayo haddana salaadda wakhtigeedii iyo haddii laga baqo inuu baxo waxaa lagu tukanayaa sidii suuragala lagu tukanaya waxay ku tusinaysaa muhimmadda salaaddu ay leedahay iyo sida arrinkeedu u weyn yahay iyo qofka marnaba inaynay ka dhacayn fa rijaalan ay fa salluu rijaalan waxaad tukataan xaalaa lugaynaysaan mushaatan salluu aw rukbaanan ama xaalaa rakuubba saarantihiin tukada jamcu raakibin mufradkaa raakib ah rukbaanna waa jamci raakib kayfa amkana mustaqbila alqiblati aw hayriha sidii suuragala u tukada xaalaa qiblada qaabilaysaan iyo xaalaa marka aydaan qiblada qaabilayn mar walba tukada wa yuumiu birukuuci wasujuud wa yuumiu waa tilmaamayaa birukuuci rukuucdiiyo wasujuudi sujuudda waa tilmaamayaa waa ishaarayaa oo madaxu hoos u foorarinayaa isagoo markuu sujuudda tilmaamaayo ka sii hoosaysiinaya qadarka uu rukuucda u tilmaamay fa amintum markaa aamin noqotaan min alkhawfi cabsidaa ka aamin noqotaan oo nabadgelyo ah heshaan fadkuru allaha allah xusa ay salluu tukada kama callamakum maa lam takunuu taclamuun waxaa allah u xustaan xus la mida misla aladii callamakumuuhu kii uu idin baray mid la mida xus la mida ilaahay xusa ama fadkuru llaha allah xusa dikran kaa'inan misla tacliimihi iyaakum maaduu marna masdarye ka dhigaya marna mawsuulo masdarye marka laga dhigo misla tacliimihi baa macnuhu u dhacaya oo maada iyo ficilka ka dambeeya master laga dhalaalinaya misla tacliimihi iyaakum baristii allaah u idin baray dikri la mida bimacnaa dikrigu allah idin baray marka allah ku saar marka leemaadu waa mawsuulana waxay noqonaysaa fadkuru llaha dikran kaa'inan misla aladii callamkumuuhu dikri la mida ku ilaaha idin baray dikri la mida allah ku dikrigana wuxuu inoogu fasiray salaadu inoogu fasiray fadkuru llaha ay saluu marka waxa la itlaaqay dikri muraadka looga jeedaana waa salaada min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkul in jus ka mida salaaddii la sheegaayo kulligeedna laga tilmaamaayo sida farkacuu maca alraakiciin rukuucda iyo sujuudda iyo wakhtiyada qaarkood intay la itlaaqo in looga jeedo salaaddii laga tilmaama salaaddii laga tilmaama markay masderiyo noqotana macnuhu ta mawsuuladunbuu isaga ekaanaya marka salaad la mida salaaddii waa allah idin baray salaad la mida markaa tukada bimacnaa sidaa marka kale u tukataan oo kale u tukada oo haddaad nabadgelyo heshaan oo cabsidii idinka tagto dee halkii tilmaanta ha ka wadina ee sidii waxa weeye laydin amray inaa u tukataane salaadda laydin baray ee la rukuucaayey ee la sujuudaayey ee qiblada la qaabilaayey sidii u tukada kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun qabla tacliimihi siduu allah idin baray kii aydaan ahayn qaar garanaayey intaanu idin barin ka hor aydaan garanayn laakiin markuu idin baray ayuunbaa barateen wa min faraaidiha salaada faralladeeda ah wa xuquuqihaa iyo xuquuqdeeda ah waalkaafu bimacnaa mili kaafkuna mili ayuu la macno yahay oo wuxuu macnuhu u dhacayaa kamaa callamakum ay mila aladii callamakum wamaa masdariya marna mila tacliimihi markay masdariye tahay marna mila aladii callamakumuuhu wamaa masdariyatun aw mawsuula maaduna waa masdariyo waa mid masder loo nisbeeyey oo iyadiyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinaya aw mawsuulatun ama waa mawsuulo waa bimacnaa alladii waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal salaadda inaan waxba celin xaal walba la tukanayo dadka qaar waxay sameeyaan markay xanuunsadaan xaaladda caynkaasay ugu sii baahida badan yihiin inay salaaddii ka tagaan intee qof baa dhimanaya isagoo waagii hore tukan jiray haddana isagoo taariku salaada markaa dhimanaya markuu xanuunsado ayuu salaaddii faraha ka qaadaya arrinka noocaasina waa arrin khalada weyn ya salaada waxa weeye waa in lagu dadaalaa salaad la'aani waa diin la'aan salaad la'aani waa diin la'aan axaadiista nabigana sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay faman tarakaha faqad kafar ruuxa salaadda ka taga waa gaaloobey asaarta saxaabada laga soo warinayaana waa tilmaamaysaa sida cumar bnu khataab inuu yihi laa xadda fi lislaami liman taraka asalaa wax dheefa islaamnimada kuma leh kii salaadda ka taga marka xaaladda qofku oo xanuunsanaayo kaadidii ka soconayso amaba la geliyo kaltiitarka la geliyo qastara maxay carabtu yidhaahdaan afka qalaadna lagu yidhaahdo kaltiitarka lagu yidhaahdo baalka kaadida qofka lagaga qaadayo maaha inay markaa salaaddii markaa qofka mamnuuc ka noqonayso sidiisa isagoo ah oo ay kaadidii ka socoto ayuu tukanayaa isagii waa macduur xaaladda caynkaasa kaadidan marka laga qaadayo ee uu kaltiitarku ku jiro ee ka soconaysa waxba ka jabin mayso wixii kale u kari kara ayuunbuu la imanaya haddii wayse awoodi karaayo uu weysaysanaya ama waa loo weysaynaya walow bil bilujra haba noqoto in loogu weyseeyo yacni markaa mushqaayad inuu bixiyo marka in loogu weyseeyo haba noqotobe hadduu taa awoodi kari waayo uu heli kari waayo waa gagabaysanaya sidiisaanu ka tukanaya hadduu markaa rukuuci karo sujuudi karo waa rukuucaya waa sujuudaya haddaanu markaa rukuuci karayn oo sujuudi karayn shay kasta oo arkaanta salaadda ka mida oo uu kari kari waaya waa ka dhacayaan laakiin wuxuu awoodi karayaa kama dhacayaan wuxuu awoodi karaya kama dhacaya fattaquu allaha ma istatactum allah ka baqa intaa kari kartaan qadarku kari karo waa inuu la yimaadaan dadka qaar waxay sameeyaan markay awoodi kari waayaan arkaanta qaar ayaa arkaanta qaar oo salaadda ka mida ah oo ay kari karaan bay ka tagaan nin istaagi karaya oo socon karaya oo intuu doono taagnaan karaya ayaa wuxuu odhanayaa ma sujuudi karayo kursuu soo qaadanayaa maantao dhanna bannaanadaasuu taagan yahay hor buu ka fadhiisanayaa markiiba ta noocaas laa tasixu salaatuhu salaaddiisu asixi mayso waayo arkaantii salaadda wuxuu kari kara ayuu ka tegey istaagga waa awoodayey ismanuu taagin nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya istaaggii wuu kari karaa rukuucdii waa kari karaa isma taagaayo saas aawadeed yacni markaa salaaddiisu ma ansaxayso qaarkood wayna fadhiisan karin laakiin way sujuudi karaan waynu kursiga markaysagaa soo dhigtaa dabeed hadduu sujuudi karayo sujuudaa hadduu istaagi karayo istaagaa laakiin fadhiga haddaanu kari karay hadduu jilba joog ku taagnaan karayo waa inuu jilba joogsadaa haddaanu taa awoodi karay waa inu kursiga markaa ku fadhiistaa laakiin rukni u awoodi karayaa kama dhacayo rukni kastoo arkaanta salaadda ka midoo uu kari karayo oo uu ka tagana salaaddii waa u buraysaa waxay noqonaysaa salaad la'aan irjic fasalli fa innaka lam tusalli ku noqo oo tuko maa tukani dad fara badanoo kursi ku tukanaya salaaddooda asixi mayso in yaroo xaraja qaar laga yaaba inay dareemaan oo aan markaysaa waxba saa weynayn oo iska yani markaa uu samayn karo arkaanta la iman karo markaasuu iska hawl yaraysanaya ya maaha qof kastaoo kursi ku fadhiistaa in salaaddiisu kursiga ku wada asaxayso qofkii cudurdaar ku kallifay oo dhib sida kale ay ku tahay ama darar weyne uga imanayo kaas baa markaa cudurdaar u noqonayaa inuu markaa kursiga ku fadhiisto asal ahaanna waxaa fiicanba hadduu dhulka awoodi karaayo inuu dhulka fadhiisto istaaggana intuu taagnaan karo waa inuu taagnaadaa hadduu qofku awoodi karaayo inta salaada la taagan yahoo dhan inuu taagnaado waa inuu taagnaadaa hadduu qayb ka mida awoodi karaayo istaagga ilaa intuu awoodi karayo waa inuu taagnaadaa markuu kari kari waayo ha fadhiisto waayo xadiisku muxuu sheegay idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu bacdu alqiyaam awoodi karo waa ynu bacdigaa la yimaadaa ya meeshuu awoodi kari waayo ha fadhiisto laakiin ka hor yaanu fadhiisan ka hor yaanu fadhiisan inta faatixada la akhrinayo o dhan hadduu awoodi karo ha taagnaado hadduu qayb faatixada ka mida ah intuu akhrin karo taagnaan karo oo inta dambe aanu taagnaan karin inta dambe ha fadhiiso faatuu minhu ma istatactum la yukallifu allahu nafsan ila wuscaha ilaahayna nafna ku kallifi maayo waxay kari karaysa awoodi karaysa mooyaane wax kale ku kallifi maayo laakiin qadarkay awoodi karaysa mukallaf ruuxu ku yahay inuu ka tagaana uma bannaana arkaantii salaaddiiyo waajibaadkeedii iyo waajibaadka kaleba wuxuu kari karayaa waa laazim inuu la yimaadaa marka baaraka allah fiikum salaada aada ha loogu dadaalo hana loo aqoon yeesho wixii la awoodi karana salaada laga tegi maayo salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cimraan ibnu xusayn oo xanuunsanaya ayuu nebigu wuxuu ku yihi salli qaa'iman tuko xaalaad markaa taagan tahay fain lam tastatic faqaacidan haddaad awoodi kari weydo istaagga inaad ku tukato waxaad tukataa adigoo fadhiga fain lam tastatic fa calaa jambin haddaad fadhigana inaad ku tukato kari kari weydo adoo dhinaca u jiifa tuko dhinacayuu jiibsanaya bacdu almadaahib waxay hormariyaan istilqaaga qadaadka loo jiibsanaayo laakiin xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay facalaa janbin dhinacaadoo u jiifa tuko dhinacna waxaa la hormarinaya dhinaca midig baa la hormarinaya sida meydka qabriga loo dhigo isagoo u yaalla meydka xagga midig baa loo dhigaa wejigiisaa qiblada u jeeda sida meydka xabaasha loo dhigo isagoo u yaalla ayuu u tukanaya hadduu midigta awoodi kari waayo bidixdaa loo jiifinaya hadduu midig iyo bidix labada mid walba in loo jiifiyo midnaba uu awoodi kari waayona qadaadkaa loo jiifinaya isagoo cagihiisu qiblada u jeedaan si wejigiisa markuu sare isu soo yaro qaado uu wejigiisa u qaabili karo qiblada sida u kari karo ayuu u tukanaya allah waxa uu yidhi waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj waaladiina kuwii yutawafawna minkum la oofsanaayo nafta laga qabanayay minkum xaalay idinka idinka mid yihiin wayadaruuna ka tegaayey aswaajan dumar ay qabaan ka tegaayey wasiyatan liaswaajihim ay falyuusuu ha dardaarmaan wasiyatan dardaaran ha dardaarmaan liaswaajihim dumarkooda ha u dardaarmaan mataacan yacnii wax loogu raaxeeyo ha u dardaarmaan ila alxawli ilaa sanadku intuu dhammaanayo xilliga xilligiisa laga gaadhaayo ay ila tamaami alxawl ilaa sanadku uu dhammaystirmayo intii ka ahaatay yacnii wax loogu raaxaynayo ha u dardaarmaan hayra ikhraaj xaal dumarkaasi ay yihiin hayra mukhrajaatin qaar aan laga bixinayn oo laga saarayn guryahoodii guryahii ay ku sugnaayeen fa in kharajna hadday iyagu iskood uga baxaan falaa junaaxa calaykum wax dembiga korkiinna kuma sugna oo dembi kuma qabtaan bixistaa ay ka baxeen iyo inaa markaa nafaqadiiyo masruufkii siin weydaan fii ma facalna fii anfusihinna min macruuf dembi kuma qabtaan fii ma facalna waxay ku sameeyaan fii anfusihinna nafahooda ay ku sameeyaan oo ah ixdaadkii inay ka tagaan oo isqurxiyaan oo guur u diyaargaroobaan oo min macruufin wax san oo wanaagsan ah wallaahu allah casiizun waa ka qaalibkaan laga qaalib noqon ee shay la midii aanu jirin xakiimun waa ka xikmada badan oo markaa waxa uu odhanaayo iyo waxa uu sharciyaynaayo iyo waxa uu samaynaayo iyo waxa uu abuuraayo mid walba u xikmad badan walilmuallaqaati mataacun bilmacruuf walilmuallaqaati dumarkii la furay waxaa u sugnaaday mataacun raaxayn baa u sugnaatay ay tamtiicun ama wax loogu raaxeeyaa u sugnaaday waa mutcatu alaaq bilmacruufi mataacaasoo yani macruuf ku sugan xaqan cala almuttaqiin ay xaqa daalika xaqan kaasi waa sugnaaday sugnaansho ama waajibis buu waajibay cala almuttaqiina kuwa allah ka baqaaya ayuu markaa korkooda ku sugnaaday ama ku waajibay kadalika yubayinu allahu lakum aayaatih siduu allah idinku caddeeyey axkaamtaa la sheegay yubayinu allaahu allah waa caddaynayaa lakum idinka wuxuu idin caddaynayaa aayaatihi aayadihiisa lacallakum tacqiluun si aa u fahantaan u weelaysaan ayuu markaa idinku caddaynaya aayaddani waxay ku saabsan tahay dumarkii laga dhintay ee raggoodii ay ka dhinteen ayaa waxaa la amray in loo dardaarmo in marka la siiyo eh, masruuf iyo mariinba oo mataac laga cabbiray ilaa muddo sannadi ay dhammaystirmayso oo xilliga xilligeeda ay gaadhayso marka laga soo tiriyo goortii raggoodu ay dhinteen laga soo tiriyo guryaha iyo meeshay deggan yihiinna inay ku sugnaanayaan aan laga bixinayn oo laga saarayn laguna masruufaayo marin iyo masruufba in lagu siiyo loo dardaarmaayo oo raggi inay u sii dardaarmaan ayaa markaa lagu amray marka wax kalifaya inay ka baxaan oo si toosoo cad iyo si markaa waxa weeye u sababaysa inay ka baxaan midnaba in lagu sameeyo ma aha hadday markaa iyagu iskood uga baxaan yacni awliyaa ulmeyt ruuxii dhintay qaraabadiisii dembi kuma qabaan waxay markaa iyagu sameeyeen dembi kuma qabaan oo inay ixdaadkii iyo isbasaasayntii iyo ashyaada ay ka tagaan inay isqurxiyaan yacni waxyaalaha dembi kuma qabaan iyo in nafaqada ay ka gooyaan mid walba nafaqadana intay meesha ku sugan yihiin ayaa masruufkiiyo mariinka la siinaya marka aayaddani waxay tilmaamaysay yacni muddo sannada inay ciddadaasi jirayso inkastoo nooc ikhtiyaari marka uu jiray oo asaalatan markii hore waxay ahaan jirtay yacni jaahiliyadii qabla alislaam baa la isticmaali jiray sannad in qofka dumare laga dhintay ay ku sugnaan jirtay markaysaga guriga oo ayna ka bixi jirin marka agtooda waxa jiray axkaam adag baa jirtay yacni iska daa udgoon iyo waxaas iskaba dhaafee xataa may maydhan jirin waxaanay ahaan jirtay markaysaga inay sooba urto intaana may bixi jirin maalinta marka waxa weeye sanadkaasi u dhammaystirmo ayaa iyadoo dee shurufkeeda laga yaabayo oo marka waxa weeye cidda dadka ay u soo urayso ayay saaro soo qaadi jirtay dabeedna markaasay weeye ku tuuri jirtay yacni markaysa markaa eyya ku tuuri jirtay waa siday gaaladu isticmaali jireen marka eygaa ku tuurto wixii ka dambeeyay ka soo bixi jirtay markaa halkaa ka soo bixi jirtay gaaladina way khasbi jireenoo dee waxay ku samayn jireen midbaa baa mare ku tuuran jiray kaa marada ku tuurtaa dee cid kale umay dhaafi jirin siduu markaa doonu isagu ka yeeli jiray waxyaalaha kale waa laga saaray laakiin muddadii ciddadu inay markaa ahaato oo dardaaran ku noqoto sannadka oo sannadkaana lagu masruufo gurigana ay ku sugnaato ayaa markii hore laga baaqi yeelay markii taa laga reebay oo laga baaqi yeelay intii kale la ibtaaliyey yadana markii dambe waxaa ka dambaysay aayaddii kaleaynu soo marray markaa tilmaamaysa ciddadu inay tahay yacni afar bilood iyo toban habeen yacni aayaddaas aynu soo marray marka xagga tilaawada markaad eegto iyo dhigaalka musxafka ta kalaa horraysa laakiin xagga markaa soo degitaanka taa kale horraysa ayaa soo dembeed degtay marka iyadaa naasikha ah tan kalena way soo horraan degtay aynu joognaa marka iyadu waa mansuukha marka xukunkii ku saabsanaa ciddada ciddatlmutawafa canha zawjuha waxaa lagu reebay haddii aynay uur lahayn afar bilood iyo toban habeen waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen oo qamari ah oo dayaxa laga tirinaayo ayaa markaa laga reebo laga baaqi marka ixdaadkii waa jiraayo qofka dumariyo xaaladdaa waa inaan isqurxin marka ninku ka dhinto waa inay isbasaasaysaa oo udgoon aynay ismarin maryo bilic badan aanay qaadan aynay isqurxin dahabba aynay xidhan waxyaalaha dumarku isku dhaldhalaaliyaan aynay isku dhaldhalaalin waxyaalaha ismarmariyaan ama xinna ha noqoto ama huruud ha noqoto ama wax kale ha noqotee waxaasoo dhan isma marinayso way isbasaasaynaysaa yacni waxaanay xidhanaysaa dharka shaqada ayay xidhanaysaa oo cawradeeda asturaaya gurigana waa ku sugnaanaysaa oo gurigeeday ku ciddo tirsanaysaa socdaallo iyo safarro ma gelayso ee gurigeeda ayay ku ciddo tirsanaysa ma indha kuulanayso kullu daalika waxay soo gelayaan waxyaalaha la diida ayay soo gelayaan waxay isku khilaafaan culammadu ma ismarinaysaa dufan aan udgoon lahayn ma ku subkan kartaa taa madaahibtu waa ku kala duwan yihiin madhabka shaaficiyadu waxaa muctamadkiisu leeyahay waa xaaraana ma bannaana walow udgoon bayaanu yeelan laakiin madaahibta qaarkood waxay leeyihiin haddaanu markaa dufanku udgoon aanu lahayn waxba dhibi kuma sugna bay leeyihin qolyaha shaaficiyadu tacliilka nas uma hayaan nas ku soo arooray ma hayaan laakiin xagga tacliilka waxay leeyihiin timaha wuxuu u kordhinayaa bariiq yacni dhalaal buu u kordhinayaa oo markaa timihii la subko walow udgoon bayaanu yeelane way dhalaalayaan marka nooc quruxa ku jirta nooc quruxa ayaa ku jirta yidhahde calaa kulli xaal culammada qaar waxay leeyihiin mar haddii aan wax qurux loo isticmaalo asaalatan aynay ahayn nas ku soo aroorayna aynay jirin waxay noqonaysaa inaynay dhib lahayn haddaanu udgoon lahayn laakiin waa laysla ogol yahay hadduu dufanku udgoon leeyahay isticmaalka ay isticmaashaa inaanu u bannaanayn xataa culamada qaarkood waxay gaadhsiiyeen cuntada haddii waxyaale udgoona lagu sameeyo ma cunayso halkaasay markaa ahlucilmiga qaarkood ay gaadhsiiyeen sidaad ku arki kartaba kutubta markaysa markaa fiqiga shaaficiga qaarkood aad ku arki karto calaa kulli xaal aayaddani mansuukho weeye waxaa lagu camal falayaa aayadda hore inu soo maraa lagu camal falayaa guriga inay ku sugnaato isagu waa baaqi oo muddada ciddada guriga ay ku sugnaanaysaa daliil kalena waaba leedahay oo xadiiskii tilmaamayey umkusii fii beytik xataa yabluqa alkitaabu ajala xadiiskaana culammada qaarkood ayaa quweeyey oo jamac culammada ka mida ayaa markaa saxiixiyey aayadda labaad allah wuxuu yidhi walilmuطallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin dumarkii la furoo dhan waxaa u sugnaaday mataac ama tamtiic wax loogu raaxeeyaa u maa yumatacna bihi marka mutcatu talaaq inay leeyihiin ayaa markaa laga qaadanayaa itlaaqa aayadda haddaba ma qaarkood baa leh mise kulligood baa leh aayaddii horeynu soo aragnay darsigii xalay waxay tilmaamaysay kuwii la furay ee aan meher lahayn in mutcada la siinaayo laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida wamaticuuhunna cala almuusici qadaruhu wcala almuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruuf marka waxa weeye waa bacdi muطallaqaadkii ka mid ah xukunkaa loo sugay aayaddan laakiin lama kala reebin ahlucilmiga qaarkood waa ku khasiseenoo waxay yidhaahdeen mutcatu talaaqa waxaa yeelanaya keliya ta aan meher ka lahayn mafruudo aan ahayn oo markii hore aan meher loo sheegin oo loo cayimin markii la guurinayey mar labaadkana aan markaa loo dukhuulin aan loo tegin waayo wax meher oo loo cayimay iyadu jirto mufawaday ahayd marka taas waxa weeye ayaa mutcatu talaqa leh marka aayaddan waa ku khaas yeeleen bacdu ahlicilmi oo waxay yidhaahdeen xukunkan waxaa lagu gaar yeelayaa taasaa lagu gaar yeeli ahlucilmiga qaarkoodna kumay gaar yeelin ee waxay yidhaahdeen yacni xukunkani mutallaqaadkao dhan baa yeelanaya kulligood ayaa wada yeelanaya laakiin bacdu ahli cilmi waxay mareen qolana waa u waajibayaa qolana markaas sunna u yahay qoladan hore wamaticuuhunna cala almuusici qadaruhu cala lmuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruuf qoladan loo amray iyada waa u waajibayaa muallaqaad oo dhanna mustaxab buu u yahay mustaxab ayuu u yahay bacdu ahlicilmina waxay ka reebayaan qaar bay ka reebayaan oo tan hadda ka dambaysa wain طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum suuradaasay ka reebeen oo inta kale ay ku baaqi yeeleen oo waxay yidhaahdeen intaa keliya inay leeyihiin baa la sheegay markaa sidaas aawade waa laga reebaya culamada camimaya waxay yidhaahdeen xukunka aayadda hore ma khasisaayo waayo waa atansiis calaa bacdi afraad ilcaam wa huwa laa yukhasis afraaddii caamka wax ka mida ayaa xukum xukunkii caamka waafaqsan lagu xusay oo lagu sheegay marka sidaas aawadeed takhsiis ma faa'iideynayo takhsiis ma faa'iideynayo allah waxau yidhi waaladiina yutawaffawna minkum waaladiina kuwii yutawafawna la oofsanaayey bimacnaa nafta laga qabanayey oo geeriyoonayey ee ragga ahaa minkum ee idinka idinka mid ahaaday ama xaala idinka mid yihiin waxaa la oofsanayay minkum xaalay idinka mid yihiin wayadaruuna ka tegaayey aswaajan dumar ay qabaanna ka tegaayey falyuusuu wasiyatan ha dardaarmaan dardaaran marka wasiyatan qiraa'adan mansuubka ah qiraa'adan la nasbiyey ficil baa loo qadaray liyuusua ama falyuusua haddar daarmaan wasiyatan wa fii qiraa'atin birafci qiraa'o kalena waxaa ku sugnaa birafci rafca ayaa ku sugnayd wasiyatun ay calayhim qiraa'adaana waxaa la qadarayaa khabar baa la qadaraya khabarkaana horteed baa la qadaraya wasiyatun qiraa'ada ah waa qiraa'o kaloo sabciye waxaa macnuhu dhacayaa calayhim wasiyatun korkooda waxaa ku sugan dardaaran baa ku sugan liaswaajihim dumarkooda ay u dardaarmayaan waliyuctuuhunna ha siiyaan mataacan ay maa yatamatacna bihi waxay ku raaxaystaan ha siiyaan mataac asalkeedu waa ismu masdar weeye laakiin hadda waxaa loo jeedaa sida marka shaarixuba ku fasiray yani marka mafcuulu bihigi maa yatamatacna bihi waxay ku raaxaystaan ha siiyaan oo min annafaqati masruufa ah waalkiswati iyo mariin ah yacni dharna ay siiyaan ila alxawli ilaa tamaami alxawli ilaa sanadka dhammaystirankiisa laga gaadhaayo min mowtihim marka laga soo tiriyo geeridoodii sanadka dhammaystirankiisa laga gaadhaayo alwaajibi calayhinna tarabbusuhu xawlkaa laga sifaynaya xawlkaasoo alwaajibi calayhinna korkooda uu ku waajibay tarabusuhu dumarka korkooda uu ku waajibay tarabusuhu sugashadiisa ay suganayaanoo naftooda ay la suganayaan inuu dhammaado alwaajibi waxay sifo ka tahay alxawl bay sifo ka tahay hayra ikhraajin ay hayra mukhrajaatin xaalay ahaadeen qaar aan la bixinayn ay ahaadeen oo laga saaraynin min maskanihinna guryahooda laga saarayn hayra waxay noqonaysaa xaal bay noqonaysaa hayra ikhraajin ay hayra mukhrajaatin masdarkuna wuxuu u dhacayaa yani macna macno mafcuul buu u masdarkaa u dhacayo macno mafcuul saas aawadeed baa mukhrajaatin uu yidhi hayra ikhraajin ay hayra mukhrajaatin xaal aan la bixinayn eh, ayaa markaa la masruufaya oo la siinaya mataaca ilaa inta sanadku dhammaystirmaayo min maskanihinna guryahooda aan laga saarayn maskan mufrad ha ahaato laakiin jamac baa loo idaafeeyey marka waxa jamacnimada halkaasaa uu ka kasbanaya fain kharajna haddii ay baxaan bianfusihinna nafahooda ay iyagu la baxaan iskood u baxaan yadaan cidi saarin oo kellifin falaa junaaxa calaykum wax dembiga korkiinna kuma sugna yaa awliyaaa almayti maydka markaa kuwa qaraabadiisa ahow fii ma facalna fii anfusihinna fii facalna kii ay ku sameeyaan fii anfusihinna nafahooda ay ku sameeyaan oo min macruufin wax san oo wanaagsan ah waxay nafahooda ku sameeyaan oo wanaagsan macruuf ah dembi kuma qabtaan sharcan yacni sharciga wixii macruuf ku ah lagu yaqaano inuu markaa wanaagsan yahay min macruufin sharcan ka tazayuni sida isqurxintaoo kale weeye wa tarkilixdaadi iyo isbasaasaynta inay ka tagaan oo kale weeye iyo isudgoonaynta iyo isdhaldhalaalinta wa qaci nafaqati canha iyo in masruufka ay ka jaraan waayo mar hadday gurigii ka baxeen iyagu iskood uga baxeen yacni xaaladda caynkaasa dembi kumay qabin yacni markaa in markaa nafaqadii ama masruufkiina laga gooyo mar haddayna iyagu ku kallifin marka markii hore waxay ahayd yacni mid marka waxa weeye dee iska mubaaxa ayay ahayd oo arrinka ay yeeli karaan iskana dayn karaan dumarku laakiin markii dambe ixdaadku wuxuu ku noqday mid ku waajiba muddada ciddada oo dumarku waa ku dambaabayaan hadday ixdaadkii la iman waayaan fii muddati ciddatihinna fii ciddati alwafaa yacni ciddadii ay ka ciddo tirsanayeen ninkoodii oo dhintay hadday markaa isqurxinta iska dayn waayaan oo isdhallalaaliyaan oo is-udgooneeyaan oo marka waxa weeye dahabadii ay xidhaan oo waxay isku qurxinayaan ismarmariyaan waxay noqonayaan markaa aasimaad qaar dembaabayay noqonayaan cidda ka mas-uulka ahina waa inay markaa ka celiso u diiddo oo ka nahyido wallaahu casiizun allah waa ka casiiska haalibkaan laga haalib noqon fii mulkihi mulkigiisa ayuu haalib ku yahay casiiz waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen saddex macnaa cizadu koobsanaysaa sida markaa khataabi uu ku sheegay sha'nu ducaa kitaabkiisa la yidhahdo khataabi wuxuu ka mid ahaa culammadii shuraaxda ahaa axaadiista sharxi jiray waa culammada muxadisiinta ahaa fuqahadana ahaa min fuqahaai shaaficiyana ka mid ahaa shuraaxulaxaadiisna ka mid buu ahaayo sunanka abu daawuudka iyo saxiixulbukhaariga labadaba laba sharax buu ku leeyahay waa min aqdami man sharax ya wuxuu dhintay saddex boqol iyo siddeed iyo siddeetankii waa min culamaai qarni araabic wuxuu odhanayaa cizada waxaa loo isticmaala saddex macnee alquwatu waasalaaba iyo alghalaba iyo waxa weeye marka cadamu nadiir saddexdaa macnaa loo isticmaalaa caza yacazu naadir buu noqday waa casiiz laa yuujadu miluh mid lamida lama helo shaygaas waa casiiz wa caza yacazu caza yacizu qawiya washtadda wasalub waa adkaado qawi buu noqday waa caza yacizu cizatan caza yacuzu haalib buu noqday wa wacazanii fi lkhitaab khataabi wuxuu odhanayaa saddexda macno waa lagu fasiraya marka casiiz waa ilaaha haalibka ee qawiga aan laga haalib noqon ee wax la midoo shabbahana aanu jirin saas aawadeed baa marka alcallaamatu ibnulqayim iyo wakayruhu oo markaa asmaada ilaahay fasiray saddexda macnoba soo qaateen kuna wada fasireen xakiimun allah waa xikmad badan yahay fii suncihi waxa uu samaynayo ayuu u xikmad badan yahay waa falsuuban yahay yidhaahdaan wadaadada qaar markay laqbaynayaan laakiin qusuur baa ku sugan allah wuxuu samaynayo keliya xakiim uma ahaa wuxuu odhanaayo iyo wuxuu samaynaayo iyo wuxuu abuuraayo iyo wuxuu sharciyeynayo mid walba allah xakiim buu ku yahay sida ugu wanaagga badan buu mid walba ka dhigaya wlwasiyatu almadkuuratu mansuukhatu biaayati almiraas waalwasiyatu dardaaranka almadkuuratu la sheegayna mansuukhatun waa la nasakhay biaayati almiraas aayadda dhaxalka ayaa lagu nasakhay wa tarabbus alxawli biaayati arbacata ashhurin wa cashraa sanad in lala suganayana waa la nasakhay biaayati arbacata ashhurin wa cashra waxaa lagu nasakhay aayadda tilmaamaysa afar bilood iyo toban habeene assaabiqati hormarta yacni maalkii waxay noqonayaan marka uu laga dhinto dee waxay noqonayaan markaa dhaxal buu noqonaya marka aayadda dhaxalkaa lagu nasakhay tii ku saabsanayd nafaqada iyaduna dee waxbay ku yeelanaysaayo yani markaa qaybteeday leedahay wa tarabbusu lxawli sannadii la suganayana waa la nasakhay biaayati arbacata ashhurin wa cashra waxaa lagu nasakhay aayadda tilmaamaysaa afar bilood iyo toban habeen inay ciddo tirsanayso aynu soo marray alsaabiqati ee hormartay ee almuta'akhirati fi nnusuul dembaysay xagga soo degitaanka wuxuu u nasgaraynayaa si aan laysu moodsiin maadaama tilaawadii taasi ay horraysay tanna ay dambayso xagga tilaawada in la moodo tan inay dambaysay markaa dabeedna saasuu u nasgareeyo wuu yidhi almuta'akhirati fi nusuul taa hore dambaysay xagga soo degitaanka wasukna haabitatun laha cinda shaaficiyi raximah llah yacnii hoyaatinku guriga inay ku ciddo tirsato gurigay deganayd muddaday ciddada ku sugan tahay saabitatun laha way u sugan tahay cinda shaaficiyi raximahullah llah shaaficiga agtiisa waa u sugan tahay waa u sugan tahay walilmuallaqaati mataacun walilmuallaqaati dumarkii la furay waxaa u sugnaaday mataacun wax loogu raaxeeyaa u sugnaaday oo yuctaynahu la siinaayo bilmacruufi macruuf xaalu ku dheehan yahay la siinaayo biqadri alimkaan waxaa la siinayaa inta suuragalka ah biqadari iyo biqadri labadaba waa la odhan karaa saynu hore usoo sheegnay xaqan cala almuttaqiin xaqa daalika xaqan kaasi waa markaa sugnaaday sugnaansho u sugnaaday cala almuttaqiina muttaqiinta korkooda ayuu ku sugnaaday nusiba bificlihi almuqadar waxaa lagu nasbiyey ficilkiisa la qadaray ficilka xaqan waa maxay waa xaqa weeye waa ficilkiis ficilkiisa yacni markaa e, la qadara ayaa lagu nasbiyey marka wuxuu noqonayaa xaqa dalika xaqan cala almuttaqiin allaha tacaala kuwa allah ka baqanaaya ayuu ku sugnaaday korkooda ku sugnaaday kararahu waa soo celceliyey oo mar labaad buu allah soo celiyey liyacumma almamsuusata ayda si xukunkani uu cammimo tii waxa weeye la taabtay bimacnaa loo tegey oo mudcatu talaaqu inaynay ku gaar ahayn taan loo tegin oo keliya oo weliba meherna aan loo cayimin inay ku gaar ahayn si laynoogu baraarujiyo oo xukunkaasi inuu ka guda ballaadhan yahay oo ta markaa loo tegay lafteedu mudcatu talaaq ay yeelanayso yacni markaa eh, ayaa loo soo celiyey soo u caam yeelo almamsuusata tii loo tegee la taabtay aydan noqoshaynu ku noqonnay id ilaayatu asaabiqatu fii gayriha maxaa yeelay aayadda soo hormartay waxay ku saabsanaytaan la taabane loo tegin oo weliba meherna aan markaa loo qadarin markii la guurinaayey taasay ku saabsanayd marka xukunku inuu ka caamsan yahay baa tan laynoogu baraarujinayey oo loo keenay aayadda horena ma khaas yeelayso maadaamay tahay tansiisun calaa bacdi afraadi alcumuum kadalika ay kamaa buyina lakum maa dukir sida laydinku caddeeyey kaa la soo sheegay yubayin allaahu lakum aayaatih allah wuxuu idin caddaynayaa aayadihiisa lacallakum tacqiluun si aa u weelaysaan oo u fahantaan lacallakumna waxaa loo jeedaa likay tacqiluu oo tacliil baa looga jeedaa culammada qaar oo taraji u fasiray waa jiraan oo yidhi lacallakum tacqiluun xaal aad rajaynaysaan raajiina an tacqiluu laakiin sida fiican ee jamaahiiru ahlicilmi ay mareen ee saxiixii waxay tahay in tacliil loo fasiro likay tacqilu tatadabbaruuna si aad markaa ugu tadabburtaan oo ugu fiirsataan allah waxau yidhi alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowti faqaala lahum allahu muutuu uma axyaahum alam tara ma og tahay oo cilmigaagu ma gaadhay oo ma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii ka baxay waxay guryahooda ka baxeen wahum uluufun walxaal hum yagu uluufun kumannaan ay yihiin waxay ka baxeen guryahooda xadara almowti baqasho ay geeri ka baqanayaan aawadeed bay uga baxeen waa mafcuulu lahu ay lixadari almowt liajli xadari almowt faqaala lahum allahu muutu faqaala lahum iyaga wuxuu ku yidhi allaahu allah muutuu dhinta waa dhinteen ay fa maatuu waa dhinteen umma axyaahum intaa dabadeedna allah waa soo nooleeyey ina allaaha allah laduu fadlin waa mid gallad u saaxiiba iyo nicmayn cala annaasi dadka korkooda uu ku galladaysanaayo o u nicmaynaayo walaakina akfara annaasi ha yeeshee dadka badankoodu laa yashkuruuna ma shukrinaqayaan wa qaatiluu diriroo dagaallama fii sabiili illaah allah waddadiisa oo jihaadkaa u diriroo u dagaallamo gaalo la dirira waaclamuu waxaa ogaataan anna allaha inuu allah samiicun maqal badan yahay caliimun cilmi badan yahay man da aladii yuqrid allaha qardan xasana man waa kuma daa kaasoo alladii kii ahaaday yuqridullaaha allah amaahsanaya qardan amaahsi xasanan wanaagsan fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira fayudaacifahu dabeed allah u labanlaabo lahu isaga kaa baxsaday ee muqridka ah adcaafan labanlaabiyo kasiiratan fara badan wallaahu yaqbidu wayabsut wallaahu allah yaqbidu waa qabtaa bimacnaa waa ku cidhiidhiyaa arsaaqda cidduu doono wayabsutu waana u ballaadhiyaa cidduu doono waa u waasiciyaa cidduu doono wa ilayhi turjacuun xagga allahoo keliya laydiin celinayaa alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa alam tara ma og tahay oo cilmigaagu ma gaadho ma ku dhammaaday ila almala'i jamacii sharafta lahaa intii ka ahaatay min banii israa'iila xaal mala'aasi banii israa'iil ay ka mid ahaadeen min bacdi muusa muuse dabadii yacnii khabarkii ama sha'nigii mala'a yani banu israaiil ka mida min bacdi muusa muuse dabadii yani alwaaqici yani markaa khabarkaasoo dhacay muuse dabadii ama ahaaday ama xaalay ahaadeen min bacdi muusa muuse dabadii ay ahaadeen ka beddelo id qaaluu goortay yidhaahdeen cilmigaagu ma gaadhay goortay yidhaahdeen linabiyin lahum nebi yaga u sugnaaday oo iyaga loo soo diray ay ku yidhaahdeen ibcah lanaa malika ibcah lanaa annaga noo soo saaro noo soo bixi malikan boqor noo soo saar nuqaatil fii sabiili illaah haddaad noo soo saarto boqorkaas nuqaatil waannu diriri waanu dagaalami fii sabiili illaahi allah waddadiisoo jihaadkaa baan u diriraynaa u dagaalamaynaa waa jawaabu alab ibca yaani marka ayaa alab ahayd marka jawaab alab wey siday u badiyaan culammaduna shardi muqadara ayaa markaa jawaab u noqonaysa iyo nafsu alab bay jawaab u noqonaysaa labada qowl baa ku sugan shardi muqaddara haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa sida laqbadaba aa ka maqlayseen nuqaatil haddaad noo soo saarto ay in tabcas lana malikan nuqaatil afsoomaalahaan baan ku sheegay shardiga nuqaatil fii sabiili illaah qaola hal casaytum in kutiba calaykum alqitaalu anlaa tuqaatiluu qaala wuxuu idhi nebigii hal casaytum ma mudan tihiin ama ma rajaynaysaan in kutiba alaykum alqitaalu ama ma filaysaan oo tawaquc loo fasiro in kutiba calaykum alqitaalu haddii laydinku faral yeelo jihaadka dagaalka gaalada lala diriraayo haddii laydinku faral yeelo anlaa tuqaatiluu inaydaan diririn ma filaysaan oo mid laydinka filaya ma tahay hal yutawaqacu minkum dalik ama ma mudantihiin inaad markaa diriri weydaan qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa lana ay ayu shayin sabata lanaa maxaa noo sugnaaday anlaa nuqaatila ay fii anlaa nuqaatila inaannu diri weyno maxaa noogu sugnaado nagu kalifaaya fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa inaan u diriri weyno maxaa nagu kallifaya oo noogu sugnaaday waqad ukhrijnaa walxaal qad ukhrijnaa xaqiiqe ee nala saaro nala bixiyey min diyaarina guryahayagii nalaga saaray wa abnaa'inaa caruurtayadii ama inamadayadiina nalaga bixiyo nalaga saaray yacnii cadowgii baa ka qaalib noqday markaase carruurtoodiina wuu qafaashay oo wuu addoonsaday guryahoodiina waa ka qaaday markaasay noqdeen iyagii qaar marka waxa weeye marka caruurtiina laga qaatay oo cadowgaa gacanta ay u galeen ya guryahoodiina laga saaray marka sababtii dagaalka keensanaysa iyaday jirto ya yacni inaanu la dagaalami weyno cadowgaa gaalaad waxaa nagu kelifayaa waa maxay falammaa kutiba calayhim alqitaalu tawallow ilaa qaliila minhum allah wuxuu idhi falammaa kutiba calayhim alqitaalu markii lagu faral yeelay korkooda dagaalkii gaalada ay la dirirayeen tawallow way ka jeesteen yani dagaalkii bay ka jeesteen iyo jihaadkii ilaa qaliila minhum in yar oo iyaga ka mida mooyaane intoodii kale waa ka jeesteen oo waa la dagaalami waayeen wallaahu allah caliimun waa cilmi badan yahay bidaalimiin kuwa daalimiinta waa u aqoon badan yaho u cilmi badan yahay aayadda hore alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowti faqaala lahum allahu muutuu uma axyaahum waxaa laynoo sheegayaa qisa ayaa laynoo sheegayaa qisadaasoo ah dad markaa geeri ka baqay oo geeri ka baq bay u qaxeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxa ku dhacay daacuun baa ku dhacay daacuunkuna si tarabtaraba ayuu dadka u laayaa beledka markii daacuunku ku dhacay markaa dabeedna iyagoo geeridii ka baqaya ayay marka waxay ka qaxeen marka waxa beledkii oo ay ka carareen kumayaalna ahoo fara badan cadadkaasi intay yihiin laynoma xadidin mufasirka waad arki doontaa markaysaga aqwaasha kala duwan ee uu sheegi doono oo qowlka ugu yarna afar kun ay yidhaahdeen inta uu soo naqliyey qowlka ugu badanna toddobaatan kun ay yidhaahdeen intaasoo dadii waxay u u qaxeen geeri iyagoo ka cararaya marka saas si waxa weeye ay arrinkaa ugu cibro qaataan oo wax loo tuso ayaa markaa lagu yidhi dhinta allah baa ku yidhi faqaala lahum allaahu muutuu wa amru takwiin amar imtisaal looga jeedo sharciya ma aha oo iyaga laga rabo la leeyahay sidaa la kaalaya laakiin amru takwiin weeye waa laga yeelayaa kunuu qiraadatan khaasi'iin oo kale cuquubo ahaan baa loogu keenay geeridii inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun mar keliya dabeedna markaa wada dhinteen ya markay wada dhinteen kadib baa ilaahay soo nooleeyey waxa loo qadaray inaan digtoonidu ka baajinaynin yaa geerida haddii loo qoray laa yugnii xadaru min qadar digtoonii geeri ma baajinayso qofkana wakhtigii loo qoray ayuunbuu dhimanaya yacni sabab kastaba ha ku dhinto asbaabta dhimashada kala duwan man lam yamut bisayfi maata bigayrihi tacadadat alasbaab waalmowtu waaxidu kaan seef ku dhimani wax kaluu ku dhimanayo asbaabtaa tacaduday laakiin geeridu waa geeri uun geeridu waa mid qura ragcayaayir iyo kibir iyo colaad cayn walba u dhimaya cudurna waa dilaa kaan markaas calaf u laabnayn marka wakhtigii qofka loo qoray ayuunbuu dhimanaya qisuu inoo sheegi doonaa nebi baa duceeyey oo yidhi ilaahay u soo noole taana u arki doonnaa qisadan waxaa ku sugan markaa cibro waxaana ka dambaysa iyadoo jihaadkii la amrayo dagaalkii la amrayo waqaatiluu fii sabiili illaahi waaclamuu ana allaha samiicun caliim marka geeri ka baqasho laga baqanaayo inaan markaa jihaadka looga tegin baa laga qaadanayaa marka waxaa ku sugan dhiirigelin muuminiinta lagu dhiirigelinaayo jihaadka gaalada lala jihaadaayo lala diriraayo wuxuu kaloo allah boorinayaa yacni sadaqaadka iyo waxyaalaha yacni marka infaaqa ah ee khayrka lagu bixinaayo hadday jihaad lagu bixiyo iyo haddii masaakiin la siinayo iyo haddii dad baahan la siinaayo haakada wuxuu qofku baxsaday hormarsadaa maa wax u yaalla ya wax u yaalla weeye waatay dadku yidhahaan waa boosti aakhiro ya nabigu calayhi salaatu wasalaam mar buu saxaabada wuxuu ku yidhi ayukum maaluhu axabbu ilayhi min maali waarisihi xadiis muslim saxiixa ku soo warinayo warkeebaa xoolihiisa ka jecel xoolaha ka dhaxlaya oo xoolihiisa u jacayl badan markaasay waxay yidhaahdeen yaa rasuula allaahi dhammaantayo xoolaha yagaannu ka jecel kana dhaxlaya xoolihiisa markaasuu iclamuu maa taquuluun war aqoonsada waxaa odhanaysaan waa saasay yidhahdeen markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa inna maalahu maa qaddam wa maalu waarisihi maa akhar qofku xoolahan uu hayste isagu leeyahay markuu ku tasarufaayo qaybna wuu dambaysiinayaa ilaa uu ka dhintoo laga dhaxlo qaybna wuu hormarsanayaa marka maalkiisu waa wuxuu baxsaday ee hormarsaday maalka ka dhaxlayaana waa waxaanuu siduu u haye u dibdhigaye u dibdhigayey uu ka dhintay waxay noqotay maal aanu lahayn yaa waa maalu waarisi waa kii dhexlaayey xoolihiisii wey yacnii had yo jeer xoolaha qofku aadka u jecel yahay sida qaalibka ah oo dibdhigaa ah. xoolaha faraha badan leh badiba waa la dibdhigaa waxaa la bixinayaa bini waa shaxiix shuxi baa ku abuuran nooc shuxi ah xataa ka sakhiga ah ya waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun naftu waxay leedahay shux ya marka de waxa weeye waxa uu qofku iska jare ee uu bixiyo xaaladdaasi ku deeqo oo khaasatan weliba marka uu caafimaadka qabeen ladan yahay ee nolol rajaynaayo wuxuu baxsado ayaa sii fadli badan waxaa la bixinayaa waxay ku kala fadli bataan yacni waxa weeye siday ku soo baxayaan iyo sida lagu bixinaayo iyo ikhlaaska lagu soo saarayo iyo baahida markaa loo qabo iyo siduu qofku isaga gooyey xadiis baa wuxuu ku soo arooray sabaqa dirhamun miata alfi dirham hal dirham baa wuxuu ka dheereeyey boqol kun oo dirham dee siduu ga dheeraynaya shaksi baa laba dirham leh maalkiisuba waa laba dirham dee aad buu ugu baahan yay soo ma waa yacni waa iska jarayo mid buu bixiyey wuxuu bixiyey nisfu maalihi xoolihiisi kala badhow badh waxay haystayba laba dirham bay ahaayeen mid buu bixiyey waa nisfu maalihi mid kalaa xoola ilaahay u dhiibay oo markaysaga maal fara badan baa loo dhiibay boqolka kuna dirham tebi maayo inuu wax bixiyey lama aha waxa ilaahay u dhiibay sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham maxaa saxaabada loo yidhi low anna axadakum anfaqa mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa haddii midkiin baxsan lahaa hadda cidda weliba khitaabka dukhuulka aweligaa soo gelaysaa waa maxay waa saxaabadii laaxiqiinta ahaa aan saabiqiinta ahayn saxaabadiiba maxay u qaybsan yihin innaga maxaa inoo yaalla marka ya innaguna waxa weeye dee markaa meel dambaynu meel dambe qisada markaa sababta ay ku timi xadiiskaasi ku yimi waa khaalid ibnu weliid iyo cabdiraxmaan ibnu cawf hadal dhex maray oo dabeedna hadal laga fiican yahay uu khaalid ku yidhi cabdiraxmaan ku yidhi cabdiraxmaan ibnu cawf khaalidna wuxuu ka mid ahaa qoladii sulxulxudaybiya dabadeed islaamtay fatxu maka waa ka horreeyey sulxulxudaybiyana waa ka dembeeyey muddadii sulxiga dhexdeeduu islaama cabdiraxmaan ibnu cawfna waa min asaabiqiin raggii hore ee saabiqiinta ahaa ee islaamnimada u soo dheereeyuu ka mid ah marka khaalid iyo ragga la midka ah ee sulxulxudaybiye dabadeed islaamay baa dukhuul awaliya soo gelaya xadiiska waayo sababulwuruudkii wey inuu sababta ahaana waxa weeye qisada ay xadiisku ku soo baxayna fii saxiix muslim baabay ku sugantahy ya hadal baa dhex maray khaalid iyo cabdiraxmaan ibni cawf fasabahu khaalidun markaasaa nebigu arrinkaa ka cadhooda laakiin riwaayada markaysaga muslim may sheegin sabbigaas intuu la ekaa laakiin riwaayada imaam axmed baa caddaysay hal tastaiiluuna calayna ila biayaamin sabaqtumuuna cayda la sheegay intaa miyaa iskaga kaaga bidaysaan maalmaa naga soo hormarteen mooyaane wax kala iskaga kaabidaysaan waxbay isku yara khilaafeen dabeedna hadalkii baa ka yara duulay dabeedna wuxuu ihi maalmo aad naga soo hormarteen inaa iskaga kaaya bidaysaan mooyaane ma wax kalaa iskaga kaaya bidaysaan nebigu waa ka cadhooday arrinka calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi laa tasubu asxaabii dukhuul awaliya khaalid baa soo gelaya ragga la midka ah inaguna tabacan baynu soo gelaynaa khaalid baabaynaan gaari karin inagu ya yacni islaan nebiga aragtay maalin fadligeeda ma gaadhi karno islaan reer miyiya oo maalin nebiga aragtay calayhi salaatu wasalaam fadligeeda ma gaadhi karno iska daa kale markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tasubu asxaabii laa tasubuu asxaabii ha caayina saxaabadayda ha caayina saxaabadayda fawaaladii nafsu muxammadin biyadih low anna axadakum anfaqa mila uxudin dahaban ma balaga mudda axadihim walaa nasiifa waxaan ku dhaartay buuhi kana naftaydu gacantiisa ay ku sugan tahay baan ku dhaartay oo allah ahe hadduu midkiin baxsan lahaa sababulwuruudku waa qaciyu dukhuul fi lxadiis wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi marka khitaabkani awalan wuxuu ku dhacayaa khaalid iyo ragga la midkaa ila waa sababti ilaa yowmi alqiyaama muslimiinta iman doonaana cala sabiili tabc bay u soo gelayaan low anna axadakum anfaqa mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa hadduu midkiin baxsan lahaa buurta uxud in la eg oo dahaba hadduu sadaqadaysan lahaa buurtaa dhan ee dahabkaa kuma gaadheen dhegley midkood baxsaday saxaabada hore ee saabiqiinta cabdiraxmaan ibni cawf iyo ragga la midkaa dhegley u midkood baxsaday fadligii ajarka uu ka helaayo buurta dhan ee dahabka haddii midkiin baxsan lahaa ama dhegley barhkood oo midkood baxsaday buurta dhan ee dahabka haddii midkiin baxsado ku gaari maayo ya marka dee waxaa weeye acmaashu suurada iyo muuqaalka kuma kala fadli badnaatee waxay ku kala fadli badnaataa yacni bima fi lquluub waxyaalo kaleay ku kala fadli badnaataa waa yahay alam tara istifhaamu tacjiibin wa tashwiiqin ila istimaaci maa bacdahu alam tara ma og tahay istifhaamu waa su'aal yacni yaabgelin ah oo mukhaatabkii la yaabgelinaayo wa tashwiiqin iyo la su'aal jeclaysiin ah ila istimaaci maa bacdahu waxaa loo jacayl gelinayaa oo hilow iyo jacayl loo gelinayaa waxa ka dambeeya inuu dhegaysto alam tara marka la yidhaahdo ma og tahay imanka qof waliba haddii lahay ma og tahay ama cilmigaagu ma gaadhay wuxuu u dhega taagayaa waxa soo socda ayuu dhuganayaa oo jiraalinayaa alam yantahi cilmuka cilmigaagu miyaanu ku dhammaanin ila aladiina kuwii intii ka ahaatay yantahi cilmuka wuxuu u yidhi ilaada lagu gudbiyey ayuu ku ishaarayaa yacni markaa eh, haayo maadaamay tahay oo alam tara alladiina maadaama aan la odhan ila aladiina la yidhi ayaa alam yantahi cilmuka cilmigaagu miyaanu gaadhin oo ku dhammaan ila aladiina kuwii intii ka ahaatay kharajuu soo baxay min diyaarihim guryahoodii ka soo baxay waxay guryahoodii ka soo baxeen wahum uluufun waalxaal hum iyagu uluufun kumannaan ay yihiin waa jumla xaaliya waawgaasna waa wawlxaal arbacatun afar kun bay ahaayeen waa la yidhi aw amaaniyatun sideed kun bay ahaayeen waa la yidhi aw casharatun toban kun bay ahaayeen waa la yidhi aw alaauuna soddon kun bay ahaayeen waa la yidhi aw arbacuuna afartan kun bay ahaayeen waa la yidhi aw sabcuuna alfan toddobaatan kun bay ahaayeenna waa la yidhi waa aqaawiil allaahu aclam cadadkooda kumanaan inay yihiin mawdic alcibra intaasaa ku filan taxdiidka faa'iide gaari kuma jirto laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen kollay toban kun inay ka badnaayeen ayaa arjaxa xaggay ka qaateen arjaxnimada waxay uluufun waa jamcu kasra ee jamcu qila maaha jumuucdii jumuucu lqila kama mid aha ee jamacani waa jamcu kasro sidaas aawadee kollayba toban kun waa ka badnaayeen sidaa mufasiriinta qaar ayaa tilmaamay waana waadix xadara almowti waxay guryahoodii ka baxeen xadara almowti ay lixadari almowti geeri baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed bay uga baxeen waa ka digtoon laakin laakiin laa yugnii xadaru min qadar mafcuulun lahu waa mafcuulun lahu ama mafcuulu min ajlihi weeye wa hum qowmun min banii israa'iila waa qowm reer banu israa'iil ka midoo waqaca taacuunu bibilaadihim taacuun baa ku dhacay beledkoodii fafarruu markaasay yaaceen oo carareen daacuunkuna hadduu beled ku dhaco in laga cararo laga qaxo baqasho laga baqanayo daraaddeed yacni in laga baxa ma bannaana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu daacuun markaa beled ku dhaco fala taqdamuu calayh ha gelina markaysa markaa beledkaas wa in waqaca biardin wa antum biha hadduu dhul ku dhaco daacuunku idinkoo ku suganna falaa takhrujuu firaaran minhu hauga bixina cararaa ka cararaysaan daraaddeed hauga bixina fafaruu waa yaaceen fa qaala lahum allaahu wuxuu ku yidhi allah muutuu dhinta fa maatuu dabeedna waa dhinteen summa axyaahum inay dhinteen xaggee laga qaadanaya summa axyaahum maadaamuu ilaahay yidhi waa laga qaadanaya ta kale muutuu waa amru takwiino inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquul lahu kun fayakuun inay baaqataa dee ma dhici karto uma axyaahum intaa dabadeed buu allah soo nooleeyey bacda amaaniyati ayaamin aw aksara siddeed maalmood dabadeed buu soo nooleeyey aw aksara ama in ka badan siddeed maalmood in ka badan dabadeed buu soo nooleeyey biducaa'i nabiyihim nebigoodii ducaduu u duceeyey sababteedu ku soo nooliyey xisqiil xisqiil la odhan jiray bikasri lmuhmalati yacni markaa taan dhibicda lahayn oo xa'da ah lahoos hoosdhigeeda xaalay ku sugan tahay iyo walqaafi qaafka hoosdhigiisa wa sukuuni zaay iyo za'da reebitaankeeda xisqii facaashuu dahran waxay noolaadeen wakhti calayhim aharu lmowti waxay noolaadeen iyada oo korkooda ay ku sugan tahay xaal ay ku sugan tahay korkooda ay ku sugan tahay raadkii geeridu say raadka geeridu ugu sugnay yacni in tan lagu markaa fasirayo la yidhaahdo waa la yidhaahdo waa istinaaf yani marka waxa su'aal qarsoon laga jawaabayo laa yalbasuuna sawban ila caada kalkafan amaba la xaalayo sida raadka geeridu ugu sugnayd korkooda laa yalbasuuna may xidhanayn sawban mare may xidhanayn ilaa caada kalkafani inuu noqdo sidii kafan oo kale marka inuu noqdo mooyaane wastamara fii asbaatihim farcyadoodiina arrinkaasi waa ku daa'ima waa kusii sugnaaday calaa kulli xaal qisada la sheegaayo nebigaasaa u duceeyey qisadan waa qisa israa'iiliya ma hayno daliil markaa sheegaya xisqiil inuu nebi ahaa oo qur'aan iyo xadiis ku soo arooray ma hayno mar labaadka inuu u duceeyeyna daliil markaa ma hayno waa qasaska markaa reer banu israa'iil laga soo naqliyay ka mid tahay laa yusadaq walaa yukadab lamana rumaynaayo lamana beeninaayo nebiyada ilaahay oo dhan waxaa waajiba in la wada rumeeyo mid aynu magiciisa garanayno iyo mid aynaan magiciisa garanaynba haddii magac laguu sheego aanad garanayn aana daliil u hayn inuu nebi ahaa iyo inaanu ahayn toonna waa ahaa iyo ma ahayn midna ha ya laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum ahlu kitaab markaysaga hana u rumaynina warka idiin sheegaa hana ku beeninina haddaad rumaysaan waxaa dhici karta taxriifkoodii inay to iska rumaysaan sida xadiiska bukhaarigu sheegaya haddaad beenisaanna waxaa dhici kartaa xaq allah soo dejiyey inay hadalkaasi ahaa oo aad beenisaan marka markay idiin sheegaan waxaad tidhaahdaan shaygii sharcigeennu ka aamusay ya yacni aamanna billaah allah baanu rumaynay waxa allah soo dejiyey o dhanna waa rumaynay haddii marka cid nebi ay ku sheegaanna oo aanaad ku nafyidin midaad ku sugto midnaba aanu ahaynna waxaad tahay nebiyada ilaahay oo dhan waa rumeeyey laakiin magac aanaad garanaynin daliil u haynin waa nebi buu ahaa iyo ma ahayn toonna ha odhan mid labaadna waynoo keeni doonaa shamwiil uu odhan doono marka labada midna daliil uma hayno aamanna biambiyaai illaahi jamiican in allaha laduu fadlin cala annaas in allaha allah laduu fadlin waa mid gallad u saaxiibaya nicmayn cala nnaasi dadka korkooda uu ku galladaysanayo u nicmaynaayo wa minhu ixyaau haaulaa waxaana ilaahay fadligiisa ka mida ah inuu kuwaas soo nooleeyey walaakina aksara annaasi ha yeeshee dadka badankoodu wahum ulkufaaru waa gaaladee laa yashkuruuna ma shukri naqayaan walqasdu min dikri khabari haaulaa ujeeddada looga jeedo min dikri khabari haaulaa kuwan warkooda sheegista la sheegaayo hee tashjiicu lmu'miniina muminiinta in lagu dhiirigelinayo weeye muminiinta in lagu dhiirigelinayo weeye cala alqitaali dagaalka gaalada lala diriraayo lagu dhiiri gelinaayo walidaa cuطifa calayhi sidaas aawadeed baa loogu cadfay waqaatiluu fii sabiili illaah halkaa hainagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk